alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bin muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllahu tacaala baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam laa nuurahu ma tarakna fahuwa sadqa qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can ibni shihaab الzuhri can curwa curwa bn zubayr can caaisha um اlmuuminiina radia allahu canha annaha caaisha qaalad waxay tidhi ina aswaaja الnabiyi nabiga salى اllahu alayh waaalih wasalam xaasaskiisii haweenkiisii xiina tuwafiya markii la oofsaday oo uu geeriyooday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala اllahu alيh wasalam araada aradna waxay dooneen aswaajtii nabiga waxay dooneen an yabcaثna inay diraan cuثmaan ibna cafaan radia allahu canhu inay u diraan ilaa abi bakri sidiiq abu bakr inay u diraan oo fayas'alnahu abu bakr ay weydiistaan miiraahahuna dhaxalkoodii min annabiy ay ku lahaayeen sala allah aleyh wasalam dhaxalkoodii nabiga xaggiisa ay xuquuqda ay dhaxalka ay lahaayeen ayay weydiisan rabaan abubakar cuhmaan bayna u sii mareenoo naga gaadhsiiyen abubakar sidiiq bay dhaheen aan dhaxalka annaga annagana hello marka maadaama ay jirtay gabadh bintu sulbi ah ayagu markaasi inay humunkii qaataan ayay rabaan qaalad caa'ishatu caaisho oo ka cilmi badneed oo xadiid iyo fiqiba ka taqaanay haweenka intooday kale yaa waxay tidhi lahunna haweenkii waxay ugu aqli celisay alaysa miyuunan ahayn qad qaala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay kii yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam isagoo xay oo nool soo kuu dhihi jiray maaha laa nuurahu nanama dhaxro maa taraknaa waxaan ka tagno fa huwa sadaqatu sadaqa weeye dhaxalka aad raadinaysaan muxuu yahay nabi lababa dhaxlalaba nabigeenna iyo jamiic alambiyaa ambiyadoo dhan baa arrintaas ay ka wada dhexaysaa wixii dhaxal oo qur-aanka lagu sheegay oo nebi ku saabsan oo warida sulaymaanu daawuuda iyo zakariya oo le wa wayariiu min aali yacquub waa miiraahu nubuwa warisaala waaye iyo cilmigii inay ka dhaxlaan taasaa laga hadlaayey amaa maal iyo dhaqaale nabi lagama dhaxlo arrinkaasaa jirtee maxaa inagu dhacay bay tiri caaisha gabdhihii bay la hadashay ayaguna warkii way qaateen oo xadiidkii nabiga calayh salaam ba haddii loo sheegay xaajadii halkii bay ku istaagtay qaala xadaanii muxamed bnu raafici naysaabuuri qaala ahbaranaa xujayn xadaanaa laythun ibnu sacdin can cuqayl ibn abi khaalid can ibni shihaab azuhri can curwa bn zubayri can caaisha um اlmuminiin radi allahu canha annahaa caaisha akhbarathu curwa binu zubayr bay u warantay ana faatimata binta rasuulillaah gabadhii faatimata zahraa aheed ee gabadhii nabiga calayh salaam uu dhalay wuxuu dhalayna halkaa keliya buu ka tegay gabadhaasi qiimaha badneed yaa arsalad waxay u dirtay qof ilaa abibakrin sidiiq bay u dirtay tas'alu iyadoo weydiinaysa miiraafaha dhaxalkeedii min rasuuliillaah nabiga calayhi salaam ay ku lahayd waa bintu sulbi nis bay dhaxli laheyd haddii dhaxal loo ogolaan lahaa sharciga uu ogolaan lahaa waxay lahaan laheyd xoolaha markii laba loo qaybiya nis bay qaadan laheyd maxaa yeele wax farad ah owlaadu sulbi ah oo ehlufarada ah ayada keliya ka joogtay marka tiibay markaa ay cumuumkii yuusiikum allahu fii awlaadikum ayay ku dhegtay iyo inay gabadha owlaadu sulbi ay nis leedahay nisu maa tarak maydka wuxuu ka tagay niskiis sibay ku dhegtay oo cumuumkaasi adilo khasistay baa jira adiladaasana marka yaana gaarin oyna maqal mimaa xoolihii bay weliba raadinaysaa inay dhaxasho afaa'a allaahu ilaahay uu soo celiyey calayhi maalkaasi nabiga calayhi salaam afaa'a allaahu calayhi cala arasuul bilmadiinati magaalada madiina xooluhu ku lahaa oo banu nadiir nimankii la dhihi jiray beerahoodii iyo sahmigii nabiga calayhi salaam ee feygaha iyo wafadakin fadak meel khaybar iyo udhexaysa madiina wey iyo wamaa wixii baqiya ka soo haray min khumusi khaybara khaybar khumuskeedii khaybara markii la qaybiyey khumuskii nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii shanaad waa kii shan usii qaybiyo dee meel nabiga calayhi salaam baa iska lahaa fa qaala abubakar baa wuxuu yidhi markii fariintii faadimo soo gaadhay inay leedahay xoolaha iyo beerahaasi waxaan ku lahaa niskayga aabbahay weeye aan dhaxlo abubakar baa radia allahu canhu wuxuu ku yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi laa nuuraunan nama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagna sadaqatun sadaqo wey saasuu nabigu calayhi salaam yidhi waa nas sariixaho saxiixa wey inamaa yaakulu wuxuu cuni reerkiisee la yeeli reer muxamed aha iyo awlaaddii nabiga calayhi salaam iyo qaraabadiisii haddaad tidhaahdaan inamaa yaakulu aalu muxamed nabi muxamed qaraabadiisa iyo ehelkiisa waxay cunayaan fii hada maal xoolahan xoolahan caamka ah muslimiinta gacantooda ah, muslimiinta udhexaysa baytulmaalka muslimiinta gacanta ugu jirta ininka madaxda uu maamulayo ayay ku leeyihiin nafaqadoodii iyo masruufkoodii laakiin waxaa laleeyahy intaa idinkaa iskale qaata ma jirto wa inii wallaahi baan ku dhaartay laa uqayiru buu leeyahy abubakar ilahay baan ku dhaartay inaana bedelaynin shay-an waxba inaanan bedelaynin nakiratun fii siyaaqi nafyi weeyaan waxba inaanan bedelaynin min sadaqati rasuuliillah sadaqadii nabiga calayhi salaam ilay xoolahoo dhanba sadaqay noqdeene inaan waxba can xaaliha ah xaaladeedii ka bedelaynin allatii xaaladii kaanad calayha ay ku sugneed siday ahaan jirtay ee nabigana calayhi salaam uu dardaarankiisi iyo naskiisii ahaa waxba kama bedelayo fii cahdi rasuulillah xilligii nabiga xoolaha feyga ah nafaqatu sana reerkiisa waxay cuni lahaayeen sanad buu ka bixin jiray inta kalena majcala maalillaah iyo xoolaha caamka ah ayaa lagu dari jiray sidii unbaa ana maamulayaa buu yidhi walaa acmalanna lawallaahi acmalanna waxaan ku camalfali oon ku dhaqmayaa fiiha xoolahaasi bimaa wixii uu camila bihi rasuulullah nabiga calayhi salaam siduu ku dhaqi jiray ku maamuli jiray umaan ku maamuli waxba ka bedeli maayo fa abaa waa diiday abubakar an yadfaca inuu u dhiiboo siiyo ilaa faatimata shay-an wax oo miiraah iyo dhaxal ku saabsan dhaxal aad bintu sulbihaan wax ku qaadan aabbaha rasuul buu ahaa shakhsi caadi ah may ahayn waa nabi axkaam gaara iyo khasaa'is gaara iyo masaa'il gaara oo dadka kale kaga duwan yahay ayuu ilaahay ku khaas yeelay min khasaa'isihi allaa yuuraf inaan la dhaxlin ayaa khasaa'ista nabiga ka mida ah sala allahu caleyh wasalam sidaa ku raalli noqaa la yidhi kumayna qancin adiladaasay niqaashtay waxay u aragtay inay adilo bannaynaysana ay jirto oo adilo kalena ay jirto oo abubakar xadiidta iyo kada markaa masaladaasi way ka istaagtay fa wajadad waxay way carootay faadimatu faaduma calaa abibakar bay u carootay fii dalika arrinkaasi arrinkaa waxay tihi ma qabto waxay tihi dadka markay raggu dhintaan yaa xoolahooda dhaxla aabbayaal markay dhintaan yaa dhaxla caruur carruurtoodii anigu soo carruurtiisi miyihi soo aabbahay ma aheen soo owlaaddiisi miyihi yaa iga hortaagan isaguna wuxuu yidhi maya caamka aad ku dheggan tahay khaas baa loo hayaa cumuumna hadduu sidiisaba khusuus galo caamka asaga afraadda lasoo khasisay ma gelaayo caamkii intii kale baa lagu dhaqmi laakiin afraada almukhasaska ee lasoo khasisay laa yadkhulu taxta xukmi alcaam caamka xukunkiisa ma soo gelayo nas khaasaad marka haysataa adoo caamha adoo khaas haysta caamka cumuumkiisa ma deliishan kartid qaala wuxuu yidhi fahajarathu way ka haajirtay way goysay faaduma radia allahu canha abubakar halkii bay ku kala dhinteen ayada ayaa markaasi carootay radi allahu canha ijtihaadkaasi iyo masaa'ishaasina u aragtay inay sax ku tahay falam tukalimhu lamaynan hadlin abubakar xataa tuufiyad ilaa la oofsaday ilaa ayay dhimatay radia allahu canha wa caashad waxayna nooleed bacda rasuuliillah rasuulka gadaashiisa waxay nooleed oy ka dambaysay sittata ashhur waa qowlka mashhuurka ah lix bilood bay ka dambaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax ehelkiisa oo haleela wixii ugu horreeyey buu ahaa ayay ahayd faadima radia allahu canha tasliyadii nabiga iyo sabarsiintii tacsiyadii bayna ka mid aheed markuu u sheegay maradulmowdkiisii inuu dhibana doono oy oyday ayaa wuxuu yidhi ehelkeega qofka u horreeyay soo haleeli baa tahay haweenka ehlu jannaana sayidaada u tahay miyaadan raalli ku ahayn markaasay qosashay oo faraxday lix bilood bay ka dambaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda sitata ashhur wax owlaadu sulbi muxamed ah calayhi salaam adduunyada kuma nooleen marka kuma nooleen lix bilood kadib nabiga markuu dhintay wax owlaaddiisa oo nabiga calayhi salaam ku abtirsadaa oo nool ma jirin maca rasuulka calayhi salaam ilaahay uu siiyey toddoba carruuruu siiyey saddex wiil iyo afar gabdhood lixdaa kale asagaa xabaalo iyagoo asagoo nool ayay dhinteen laakiin faaduma lix bilood basi ka dambaysay wixii markaa uun faaduma ay dhashay ee faraca faaduma ahaa xasan iyo xusein waxa untaa baa markaa uun ahlubeyti rasuulilaahidii ka mid ah iyo kuwii kale adeeradii iyo wixii lamid ah falamaa tuwufiyad markii la oofsaday faaduma dafanahaa zawjuha ninkeedii caliyu bin abi aalibaha waa xabaalay leylan habeennimo xogoo calina caradii iyo umalkii ayuu asagana la maqan yahay waa carooday faaduma rintadaasuu wax ka fahmay u qaatay ijtihaadkaasuu sagana ku tegey iyo baycadii abuubakar radia allaahu canhu oon laga talagelininoo shuuradii aan markiiba loo sheegin oo arrima degdegaa jiray arrimo degdega ayaa jiray oo keentay in abuubakar si dhaqsa ah baycadiisii ay u dhacdo si shuuro ah ay u dhacdo kadibna ijmaacu ayaa isku raacday saxaabado dhan baa isku raacday laakiin cali radia allahu canhu waa arki doonaa isagoo sheeganaya masaladaasi faaduma iyo masale kale oo ku saabsan maxaa talada wax nooga siin waayey labadaasba uu ka cadhooday habeenaduu marka gabadha xabaalay in habeen meydka la xabaalo way bannaan tahay laakiin maalinta ka fiican gaar ahaan haddii meydka war wax dhibaato aan looga baqaynin oo cillo iyo cudurdaar uusan jirin maalinimo in la xabaalo maalinimadaa fiicanoo nahyi baa ku soo arooray walow tansiih baa hala dhaho haddii uu meydku uu markaasi wax baahi aysan jirin walam yuudin bihaa muunan ogaysiinin faadumo dhimashadeedii abaabakar umuuna sheegin abubakr sidiiq oo khaliifatu rasuulillaahi ah oo maamulkii muslimiinta gacanta ku haya axadka dhintayna uu yahay gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam madiinana la wada joogo laisku muuqdo ooma sheegin habeennima intuu xabaalay ayuu wasallaa calayha caliyun ku tukaday radia allahu canhu intuu eh, maaratay ku tukaday ayuu xabaalay ka dhigan wa kaana licaliyin cali waxaa u sugnaa waagii hore min annaas dadka wuxuu ku lahaa wijhatun weji weji sharaf leh ixtiraam iyo qadarin buu ku lahaa xayaata faatimata faatima intay nooleed intay faadima nooleed oo ina rasuulah cali radia allaahu canhu dadka weji buu ku lahaa waa lagu qadarin jiray waa lagu ixtiraami jiray waxaa carada ee kale iyo dan lagama laheene faadimadaasi iyo reerkaasi inay maarata yaa lagu ixtiraami jiray falamaa tuwufiyat markii la oofsaday faadima istankara caliyun cali wuxuu inkiray wujuuha annaas dadka wejigoodii dadkii wuxuu arkay sidii hore ku ahayn isbedel ku dhacay wejigii uu ku lahaa aanuna ku lahayn tiibuu ayuu cali radi allahu canhu arkay markaa go'doon buu yar noqday faltamasa musaalaxata abi bakar abuubakarna weli beeca iyo heshiis lamuuna gelin lixdaa bilood lamuunan heshiinin khilaafadiisii iyo mas-uuliyaddiisii midnaba muunan raacin wax khilaafahoo bannaanka taaganna lamuunan imaanin sheegasho uu sheegtayna ma jirto xukunka anaa lahaana maba ku doodin weligiisba laakiin in shuuradana lagu daro arrimahaasas isyar biirsaday faltamasa musaalaxata abi bakrin abu bakr laheshiintiisa ayuu dalbay oo raadiyey wa mubaayacatahu iyo inuu mubaayacatahu inuu bayco la galo oo u yidhahdo khaliifkii baa tahay amarkaadiyo daacadaadaan ku hoos jiraad samcan wa daacanti inuu kula heshiiyo tan ayuu markaayuu dalbay oo raadiyey ilaa abubakar isagoo khilaafadiisa iyo baycadiisa saxiix bay ahayd liannahu baycada amiirku shardi ma aha in ahlulxalli waalcaqdi oo dhanba ay baycadaa wada maraan shardi maaha jamhuurtooda iyo aqlabiyadooda haddii la helo afraad gaar ah waxba baycadii iyo muxuu ahaa heshiiskii wax dhibaataa uma geysanayso walam yakun muunan ahayn cali baayaca kii baycada galay tilka alashhura bilahaas ayagay lixda ahay faadmo ay nooleed bayca iyo heshiis lama gelin abubakar ma cimaaradiisii iyo mas-uuliyaddiisii dadkii taageeray ku dhawaaqay muunan ahayn fa arsala ilaa abi bakrin abubakar buu u dirsaday cali baa dirsanaya oo abubakar ha noo imaado amitinaa noo ima waa buu mufarin u dirsaday waa khaliifkii waa madaxweynihii ummadda oo idilba wa maca daalika wuxuu ogyahay tawaaduciisa iyo qadarinta uu cali iyo aalubeytka nabiga uu qadarin jiray abubakar buu yaqaanaa saas darteed bu wuxuu yidhi adiga na soo gaadho noo imow walaa yaatiina yuuna noo imaanin macaka adiga la jirkaada axadun qof kale ruux kalena yuun ku soo raacin karaahiyatan wuxuu nacayaa oo uu diidan yahay karaahiyata maxdari cumar bn khadaab cumar binu khadaab inuu soo xaadiro ka baqayaa oo hadduu cumar soo xaadiro sida uu abubakar ugu tanaasuli ee hadalka ugu dabcini ee caradiisa iyo hadalkiisa ugu dulqaadani ee laga yaabo abubakarba intuu u dabco u jilco in waxyaalihii heshiiskaha ah qaar ka midaba ah uu ka tanaasulo arrimahaasaa ah cumar hadduu soo xaadir aan suuroobaynin cumar arrintiisa waa caddahay wixii uun arrimo guudaha waad ka hadli kartaa laakiin mas-uuliyaddii iyo xilkii iyo khilaafadii iyo si wax u dhaceen iyo beycadii wax tanaasul la yidhaahdo gorgortana si xaqa iyo xalaalay ku dhacday cuma abubakar radi waad ninkaad ogeed nabiga calayhi salaam marka horeba isagoo nool oo intaasoo maaragtay tusaalaha uu siiyey oo inuu maaragtay isaga noqon doono qofka ka dambeeya oo ay iska caddaydba marka cumar radi allahu canhu xoguu adeega lagu yaqaanay iyo inuunan waxba uga tanaasulin baqiduu ka baqaayo ayuu wuxuu cumar yuuna noo imaanin abubakar oo keligaa noo imow faqaala cumaru abubakar cumar waa u warramay wuxuu cali baa ii yeeranaya saasuuna leeyahay ila waa ninkii wasiirkiisii koobaade wuu la tashaday fa qaala cumar wuxuu yidhi liabii bakar wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa tadkul calaa tadkul calayhim u geli maysid wax waxdaka keliga ha u gelin keligaa uma tegaysid waan ku raacaynaa faqaala abubakar baa wuxuu yidhi wamaa casaahum oo maxay mudan yihiin ood ka baqaysaa an yafcaluu bii inay igu sameeyaan haddaan u taga keligay maxaad iiga baqi maxaad dhibahood ka arkaysaa ood iiga cabsanaysaa oo dhibow jirta ilan xoogow kala sheegasho iyo un iscanaansi unbaa meeshaas imaan doona mooyeene dhib kale oo meesha yaalla ma lahee inii wallaahi baan ku dhaartay asagana waa dhaartay la atiyannahum waan u tagaayaa waan u tagaayaa buu yidhi ibraaru lmuqsim ooma baarifalin dhaartii cumar maxaa yeele maslaxada waxaa ka weyn ah abubakar inuu yeelo sidaa cali u codsaday u tago arrintiina lasoo afjaro cumarna halkaa uu iska joogo maslaxadii baa keentay kol haddii maslaxa raajixa ay jirto qofkaa dhaartay waa laga tegaya warkiisa marjuux weeye fadakhala calayhim abubakar abubakar baa usoo galay waa cali iyo qaraabadii iyo ehelkii aalubeytkii wixii joogay ayuu meesha ugu tegey fatashahada caliyu bin abi aalib caliyu bin abi aalib baa shahaatay yani wuu khudbeeyey kelimatu shahaadada waxaa weeyaan khudbada ayaa lagu bilowdaa marka khudbat alxaaja ayuu akhriya la imaaday fatashahada caliyu bin abi aalib ee ataa bikhudbati alxaaja bay ka dhigan tahay uma qaala wuxuu yidhi inaa anaga carafnaa qad carafnaa waan garanaynaa waan aqoonsannahay waan ictiraafsannahay yaa abaa bakrin abubakaroo waan ictiraafsannahay fadiilataka fadligaada laba isma weydiinaysa abubakar inuu yahay afdalu saxaabati inuu yahay cala aliطlaaq wax muran iyo doodoo ka taalla ma jirto afdalu saxaaba un baana yeelanaya imaarada iyo khilaafada iyo mas-uuliyadda xilka sida loo kala fadli badnaabay xilku ku socdeen abubakar uma cumar uma cuhmaan uma cali sidaasaan ijmaac ahayd dayib inkastoo cumaan iyo cali baa laga hadlay laakiin khilaafadii inay sidaa tahay muran kama taagna fadiilataka adiga fadligaada waan ictiraafsannahay wamaana waan aqoonsannahay uu acdaaka allahu ilaahay ku siiyey inaad ehel u tahay ilaahayna subxaana wa tacaala ku fadilay wixii manaaqib iyo fadaa'ilaha ee ummadda kale oo dhan aad dheereed waan aqoonsannahay walam nanfas maanan xasdin calayka korkaada ma xasdayno khayran wax khayrahoo saaqahu allaahu ilaahay uu kuu soo kaxeeyey ilayka adiga khayr ilaahay ku siiyey alla sii khayr alla allasiiah ayaad haysataa oo dadkao dhan baa laisku soo aruuriyey inta fadaa'ilood leedaha qof leh ma jirto inta wanaag iyo asbaqiyadii aad ku horraysay diinta iyo islaamka iyo qaybtaad ka qaadatay islaamka faafintiisa casharatulmubashiriin inteeda badan asagaa soo islaamiyey iyo saaxiibkii nabiga inaad ahe calayh salaam fi lkhaar inaad ahayd qur-aanka keligii baa lagu sheegay inuu saaxibu rasuulillahi yahay calayhi salaatu wasalaam yani saaxiibahu fi lgaar intaasoo fadaa'iloo lasoo koobi karin inaad leedahay ilaahayna kuu gartay ku siiyey cibaadada iyo camalka kalena waa kii dee inta kaleba kama horreeyey saxaabada intooda kale intooda kale nin kastoo is yidhaha abubakar aad ka hormartid waa ka hormari waayey radia allahu canhu ardaa waa kii yidhi saaka yaa waagu u barya asagoo sooman aniga buu yidhi yaa qof soo booqday xanuunsan aniga buu yidhi qof gaajaysan yaa quudiya aniga buu yidhi janaaso yaa ku tukaday oo sawatay aniga buu yidhi intaa intaasoo jeer baa abubakr radia allahu canhu janno loogu bishaariyey oo loogu bishaariyey oo loogu bishaariyey radia allahu canhu fahuwa alcatiiq walaakinaka istabdadt intaas waan kuu qirsannahay saxaabada marka usluubka xiwaarka fiiri in qofka wanaaggiisa horta loo qiro haddii xoogow xurgufa ay dhacdo xiidaha inaan isku siibin inaan qofka eber eber laga dhigin inaan ziira ziira la dirin ayaa la rabaa haddii aad qofka isku carootaan maxaasintiisa dhan ha baabi'in ha ku tumanin waa cadaalad darro waidaa qultum facdiluu buu ilahay leh cadaalata huriyin ha ka tegina marka wanaaggiisa adugoo u qiraayo yaa haddana waxa aad sheegan kartaa maxalu nisaaca iyo dooda meeshay ka taagan tahay intaan kusoo kaaftoon intaan ku kaaftoon ha ku gelgelimaysan wax kasta walaakinaka istabdadta buu yidhi waxaad nagala keli noqotay calaynaa korka annaga bilamri amarkii amarkii iyo tashigii imaarada iyo khilaafada ayaad nagala geli noqotay waxba nagamaala siinin taladii iyo shuuradiiba ku wadaa wa waxaan waxaanahay naxnu annagu naraa kuwa arka lanaa inuu noo sugnaaday xaqan xaq inaan ku leenahay talada in naga talageliyo oo shuurada waxna naga siiyo inaan xaq ku leenahay baan isku arkaynay liqaraabatina dhowaanshaha annaga aan min rasuulillah u dhownahay sala allahu alay waali wasalam daraaddeed ayaan lahayn xaq baad ku leedihiin innan ii sheego ninii yeero la waar arintu waata rasuulka waa dhintay waa kani hadda aan ogaado oo baycada aan qaybtaanada iyo sadaaradeedii aan ku lahaano ma dhicin taasoo adiga cumar unbaa tastakiifa binu saacida tagteen baycadii waa dhacday baan maqalay kadibna duhurkii masaajidka la imaaday iyo ummaddo dhan ba lama baayacootay abubakr sidiq radia allahu canhu ardaa inaad marka hore noo sheegtaan bay ahayd abubakarna waxaa ku xumbaaray xaaladdu xaalad adag bay ahayd xaalad caadadii iyo curfigii iyo qaabkii dadku ay dabeecadooda ahayd khilaafsan bay ahayd waxaa dhintay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan baa kada ku noqotay wuxuu loogayahay geeridii inay xaq tahay qur-aan iyo sunnaba lagu bartay nabiga calayhi salaatu wasalaam si gaara loo sheegay geeridiisa inuu dhiman doono ayay saxaabadu haddana argagax iyo sas ku dhacay dhimashadii nabiga calayhi salaam munaafiqiintii haddana guuxday gaaladii xaggaa ka guuxday ka qososhay xoogow isdhaxyaaca ayaa dhacay tajhiiskii iyo diyaarintii nabiga la diyaarinayay dhaqidiisii kafintiisii xabaalidiisii tukashadiisii arrimahaasoo dhan baa waxay u baahdeen kala dambayn iyo nadaam bay u baahdeen tanaaba qoorta laiskula geli oo laysku qabsan aan dhaqno iyo nabiga calayhi salaam maridiina ku dhaqni maya aan ku xabaallo xabaala baqiiciya maya gurigiisaan ku xabaallo arrimahaasaba dood ka imaanaysaaba see lagu tukan ayadana muran kale keenaysaa marka ri'aasada iyo mas-uuliyadda iyo xilku iyo nidaam in la lahaado waa fooqa kulli shay wax kasta wuu ka korreeyaa shay walba wuu ka korreeyaa markii maamul la haysto kala dambeyn la haysto ayaa fulintu iyo shaqaiyo howlgalku markaasuu imaanaya wailaa arrintu waxay noqonaysaa fawday noqonaysaa laa yasluxu nnaasu fawdaa laa saraata lahum walaa saraata idaa juhaalahum saadu marka mas-uuliyaddaasi sidana keento in si dhaqsaa loo degdego waxaa intaa usii kabagelisay nimankii ahaa ee reer ansaareedahaa ee awsi khasraj ka koobnaa nabiga hadduu dhintayba bashir bay qabsadeenba saqiifadii iyo meeshii golihii ay iskugu imaan jireen ee sacad binu cubaada u lahaa halkii baa laiskugu imaaday madaxaa baa isgashaday waxaa nabiga hadduu dhintay walaalaheenii muhaajiriin ee innaga nabiga isku keenhayey haddii nabigeenna u baxay calayh salaam innagana amiir iyo madaxaan samaysanno ayagana walaalaha dhinacna way istaagaan amiirha samaystaano warkaasa haddana soo duulay waa khilaaf khatartiisa leh hadday ku dhawaaqi lahaayeen amiirkaanaga waa hebel burbur iyo khilaaf baa dhici lahaa wixii nabiga calayh salaam aan weli la xabaalin markaasaa laga gaaray oo walaalihii ansaare loo tegey oo adiladii iyo nusuustii laisku qanciyey tanay ku qanceen ayagana ogaadeen oy garwaaqsadeen ayagiibaa baycadii iyo heshiiskii abubakar soo qaaday ayagoo wada waxay keeneen masjidkii nabiga calayh salaam duhurkiiba markaas abubakar laiskugu imaaday lagu habsaday oo la calaymo saaray oo baycadii iyo heshiiskii iyo moob la yidhi hadday dhammaatay cali radialla canhu oo gubcudaasu qabaayoo si gaara ah maxaana noogu sheegi waayadaasi waxaa lagugu sheegi waayey arrintu degdeg bay ahayd duruuftaa diidday in adiga dib lagugu soo noqdo lagu xasuustaba marka waa la hadlaysa cali radiallahu canhu intuu sheegan karay ayuu sheegtay abubakar radiallahu canhu intaa waa dhagaysanayaa falam yazal yukalimu abaa bakar abaabakar inuu la hadlaayo kama zuulin cali lam yazal kama zuulin caliy yukallimu inuu la hadlaayo abaabakri inuu la hadlaayo xataa faadad ilaa ay ka shubantay ka ilmaysay caynaa abibakrin abubakar ibnihiisa ilaa ay ka ilmeeyeen in wuxuu ahaa calool jilicsan raxmad badan qadarin badan aalubeytka xaggiisa aan laga mari karin aad u qiimeeyuu ahaa marka aalubeytkii nabiga calayi salaam hadday hadleen oo u sheegteen arrinta yadeedi waa isxajin waaye oohin buu la dhacayba falamaa takallama abubakar markuu hadlay oo hadalka ku soo wareegay qaala wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi ilaaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la qaraabatu rasuuliillaah rasuulka ilaahay qaraabadiisa yaa axabu ilaya aan ka jeclahay an asila inaan xidhiiriyo min qaraabatii aniga qaraabadayda aniga qaraabadayda iyo qowskayga meeshaan xidhiirin lahaa waxaan jeclahay inaan qaraabada rasuulka sala allahu caleyh waaalih wasalam aan xidhiiriyo tanaan jeclahay buy dhaar buu baan laha maray wahuwa saadiqu lmasduuq wey abubakar radia allahu canhu abubakar waxaa weeyaan abubakar sidiiq ayaaba la yidhiba magacaas iyo laqabkaasuu lahaba been may aqoonin marka waa dhaartay dhaar buu ku sii adkeeyey isagoo run badan qaraabada nabigaa ka jeclahay bui qaraabadayda ma aha buu arrintu inay qaraaba nabiga aan indhaha ka laliyey oo aan garan waayey ma aha buu yidhi hadal qiimo badan buu noqday wuxuuna hadalkan ku yahay rad cala shiica araafida itnaa cashariya nimanka ayaga ee mujrimiinta ah ee aalubeytka nabiga calayh salaam abubakar iyo cumar midna mayna jecleen way gacan bidixeeyeen warkaasaa lagu radinaya oo lagu beeninaya cali waa hogaansame waa kan cudurdaarka abubakar waa aqbalay waa isa soo dhiibay wax sheegashoo dambe lagama maqal ayaguna waxay la gafuurxun yihiin inay mar walba ay leeyihiin ahlubeyt baan u hiilinaynaayo abubakar iyo cumar baa mujrimiin gaala ahaa bay leeyihiin waa waxaan weligeed laga maqal cali radia allahu canhu wa ardaah wuxuu ahaa qaadi xaakimah imaam ah daaci ah wax walbaba ogol buu ahaa abubakar wasiiradiisu ka mid ahaa cali radia allahu canhu wa ardaah hadalka kale uu yidhi waxaa ka mid ah abubakar inuu dhihi jiray urqubuu muxamadin sala allah alay slam liaali beyti nebi maxamed aalubeytkiisa muraaqabeeya ogaada u tura ka warhaya ayuu dhihi jirayoo marsuumkaas iyo cumuumkaasuuba soo saarayba waa waxaa weye wareegto madaxweyne ka sii weyn ayuu soo saaray in aalubeytka nabiga la ogaado ayuu soo saaray cumarra sidoo kale u ahaayo waa kii dhihi jiray cabaas buu la hadlaayay cabaas camu rasuulillaah nabiga adeerkiisa cabaas ayuu la hadlaayay wuxuu yidhi cabbaasow wallaahi la islaamuka axabu ilaya min islaami alkhataab low aslam islaamnimada maalintaa soo islaamtay yaan kaga farax badnaa oon ka jeclaa aabbahay khaaab hadduu soo islaami lahaa aabbahay khaaab hadduu soo islaami laha waxaan kaga farax badnaa oon kaga jeclaa maalintaa soo islaamtay waxaa kaloo ka mid ahaa inuu saxaabada nebiga wada joogta casharatu lmubashiriin in badanoo ka mida ah ay fadhiyaan ayuu yidhi cabbaasow oro istaago noo duce oo noo roobdoon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu tawasul oo ducadaada ilaahay subxaanahu wa tacala nagu tawasuloo rab inuuna siiyo waa kii marka raabkiina ilaahay ku siiyey ixtiraam gaara iyo qadarin gaara ayay ahayd oo aalubeydka nabiga calayh salaam ayuu ka soo ursanayey oo uu ka weheshanayey oo uga soo maaragtay eh, eh, udgoonkoodii udgoonkii nabiga calayh salaam ayaa uga soo odgaayey saasay ahaayeen abubakar iyo cumar radi allahu canhu laakiin nimankaa ayaga waxaa weeyaan qof meel u cadday meel ka madow wey ujeeddo kaley leeyihiin waa niman dakhiil ah oo islaamka soo dhexgalay oo xubin faasid ku ah xubin faasida oo islaamka soo dhexgalay wey dayib diintan oo dhanba waxay rabaan inay waxaan waxba ka jirin ka dhigaan qur-aankii bay dureen oo xadiidkii bay dureen oo asxaabtii keentay ee soo warisay bay dureen oo waxay dhaafeen ma laha oo arrintaasi guluugii kii ugu xumaana way la imaadeen aalubeytka iyo cali ifraad iyo taqsiirkii ugu xumaana way la imaadeen asxaabu rasuulilaahi kale ayay ku xadgudbeen marka abubakar hadalkaasuu yidhi wuxuu yidhi wa ama aladii arrinkii shajara baynii wa baynakum arrintiina dhex martay aniga iyo idinka kuna saabsan min hadihi alamwaal xoolahan xoolihii feygahaa ee nabiga calayh salaam uu lahaan jiray ee tidhaahdeen dhaxal baan rabnaa fa innii anigu lam aalu kama gaabinin kamana gaabinayo fiiha xoolahaasi can xaqin xaqi xaqa xaqa ka gaabin maayo siday xaqa tahay ka leexan maayo qofna ku raalligelin maayo xaqa inaan oga leexdo saasuu yidhi abubakar radi allahu canhu waqaaf cinda kitaabi illahi xaqu xaqa umu taagnaan ogaada inaana jeclahay oo wax baynaga jeclahay haddana siday i ahayd xaqa unbaan maraya ogaada dhaxal ma laydin walam ka tegi maayo amran amar aan ra'aytu arkay rasuul allah nabiga calayhi salaam inuu yasnacuu samaynaya fiihaa maalkaasi ilaa sanactu waan samaynaya qaabkiiu nabigu u maamuli jiray umaana u maamuli masruufkiinni baad ku leedihiin xoolihiinni baad ku leedihiin inuu siin jiray dawilqurbaabadkeen qaraabatu rasuulilah xaasaska nabiga laga biilaya laakiin wax xoolahood leedihiin ood gaar u qaadanaysaan oo qofka rabtaan siin kartaan oo iibsan kartaan ma jirto oo dhaxal nabiga lama dhaxal calayhi salaam fa faqaala caliyun liabibakr cali waa qancay marka xujadii iyo garti baa laga yeeshay garta lagala ibliiso kol hadduu qofka garta kaa helo inaad qaadataa la rabaa oo xaqa raacitaankiisa u baahan yahay in la raaca la rabaa cali wuxuu ku yidhi li liabibakar waa yahaye mawciduka ballantaadu waxaa weeye aan iskugu imaanayn inayn kula baycoon alcashiyatu galabta lilbaycati liajli bayca baycadu lixda bilood aan ka fadhiyey hadda waan qancaye waxaan kuula imaanayna galabtaas ku imaano masaajidkaan isku imaano xadaraani ummaddoo dhan oo wada fadhida falamaa sallaa abuu bakar abuu bakar markuu tukaday salaata duhri imaamu muslimiin wey asagaana hogaankii madaxweynihii ah imaamkii dadka tujinaya waa asaga wax ka qiimo badan imaamnimo miyaa jirta sallaa abuu bakar salaata duhri salaadda duhur markuu tujiyey raqiya fuulay calaa mimbari mimbarkii mimbarkii nabiga alai slam abubakar fuulay fatashaahadta waa shahaatay khudbatulxaaja iyo muqadimadii buu la yimid wadakara soo hadal iyo wa takhallufahu daahidiisi dibdhicuu ka dibdhacay waa la ka haray baycadii wa cudurahu waa sheegay biladii buuna ugu cudurdaaray ictadara ilayhi ugu cudurdaar wa cudurhu waa sheegay biladii ictadar ilayh wuu cudurdaaray oo cudurdaarkiisa uu sheegtayna dadka hortooda buu ka sheegay cali waad ogeedeen waa kii naga daahay waa u cudurdaaray waxaasuna ku cudurdaartay waana u cudurdaaray ha la ogaado uma istakfara istikfaar intuu la yimid buu fanazla calima soo degay ah, waa soo degay marka isagana waa u duceeyey istikfaar dalbay watashahada caliyu bin abi aalib cali baa u dabamaray asaguna waa shahaatay oo khudbadii iyo muqadimadeedii buu la yimid facadama wuxuu weyneeyey xaqa abibakrin abubakar xaqiisa wax mucaarado ah iyo wax dhaliila midna inuun u qabin abubakar buu dadka hortooda ka sheegay ammaan iyo qiimo wuxuu lahaa fadaa'il iyo manaaqib wuxuu lahaa o dhan buu ku tubay wa annahu asaga wuxuu raaciyey lam yaxmilu inuuna ku xumbaarin cala aladii arrinkiisa naca uu sameeyey nafaasatan xasadiimo calaa abubakar uu xasdaayo iyo inuu maaragtay ka qiiroonayo ka heenaasayo abubakar inaynan ahayn waxaa reebay walaa in kaanan inuu inkirsan yahay oo diidan yahay liladii wixii uu fadalahu allahu bihi ilahay abubakar wuxuu ku fadli baday inuu inkirsan yahayna inaanan ahayn waxay reeray walaakinaa kunaa waxaanahayn annagu addalaalubeydna naraa kuwa arkaya lanaa annaga inuu noo ahaaday filamri amarkan gudihiisa nasiiban inaan ku leenahay oo qadar iyo shuuro iyo tala iyo talagelin baan u baahneen fastubidda calaynaa waana naga goori noqday bihaa bihi awoo amarkii asaga ahaa ee waxaana naga siin lahaa yaana naga goori noqdayoo nanooma sheegin fa waan yar caloonay fii fasura bidalika almuslimuun markuu caddeeyey abubakar fadligiisii xoogowa asaga qalbigiisa ku jirtana waxba una qarsanna bannaanka soo dhigtay muslimiintii waa farxeen khilaaf waa dhammaaday shakigii tuhmadii way dhammaatay wajaxumayntii cali loo hayayna waa ka baxeen wa qaaluu waxay dhihin asabta waad asiibtay xaqii fa kaana almuslimuuna waxay noqdeen ilaa caliyin caliyin cali bin abi daalib qariiban kuwa u dhow bay noqdeen xiina goortii bay u dhowaadeen raajaca alamra amarkii almacruufa ee wanaagsanaaye macruufkaha markuu ku soo laabtay oo jamaacadii muslimiintii iyo heshiiskii iyo baycadii uu galay wixii oo dhanna uu bannaanka soo dhigay muslimiintii way ku soo dhowaadeen ixtiraamkiisi iyo qadarintiisi yay siiyeen waa ibnu ami rasuulillaah wa axadu alcasharati mubashiriin fi ljanna wa min asaabiqiina alawaliin awalu man aslama min asiqaar dadka yaryar kii hor islaamay buu ahaa waa nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii faatimata zahraa ninkeedii weeyaan waa abulxasan walxusein wey siday rasuulilahi warayxaanatayhima marka nin qiimo badan weeyaanoo tiir adag kaga jira islaamka oo qadarintiisa mudan laakiin maadaama xogo uu arrintii t laga waxeeyey kadib uu soo laabtay waa la soo dhoweeyey xadaana isxaaq bin ibrahim alxandali wmuxamed bn raaficin annaysawuri wcabdi bn xumaydin qaala ibn raafic xadaana wqaala laakharani ahbarana cabdurazaq bn hamaam qaala ahbarana macmar bn rashidin can izuuri can curwa bn zubayr can caaisha um lmuminiin ana faatimata wlcabaas faatimatu binti rasuulilah iyo wlcabaasa cabaas oo camu rasuulilah adeerada nabiga isagaa u dambeeyey wax nool cabaas baa besaa ka joogay saddexbay len ahaayeen intii soo islaamtay cabaas iyo muxuu ahaa meeqahayn cabaas iyo xamse iyo mid kalaa jiri warku intii islaamtay maya way badnaayeen kuwa kale kuwa kale way badnaayeen kuda cabaas ayaa markaas adeerada nabiga calayh salaam ugu dambeeyey oo joogay oo nabiga ka tegey waa adeerkii nabiga labadaasaa atayaa waxay u imaadeen abaabakrin bay u imaadeen arrintu way socotay cali waa kaa soo dirsatay haddana waa kaayada baa yimid yaltamisaani waxay dalbayaan miraahahumaa dhaxalkoodii min rasuulillaahi xagga nabiga oga ahaatay calayhi salaam bay sugayaan oo cali faadimana waxay leeda bintu sulbi baan niskayga soo sii cabaasna wuxuu leeyahay casabadii nabiga anaa ugu dhowee anigana midka kalean casabaynaya buu leeyahy wahumaa labaduba xiinaydin xilligaas yadlubaani waxay dalbayaan ardahu dhulkii nabiga min fadakin badaguu ku lahaa wa qaybtiisii min khaybar ku lahaa faqaala lahum abubakar wuxuu ku yidhi inii samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan maqlay wasaaqa alxadiida bimili macnaa xadiidi cuqayl cani zuwe marka qofka sidiisa waad u raaligelin kartaa laakiin sharciga oga leexan maysid sharciga ogama leexanaysid waa raalli noqona wixii xumaanta ama wixii maarata sharciga khilaafsanaa waayahay iyel iyo haddana mar labaad yuuna caroonna aan iskaga tanaasulo ma jirto sharcigu halkaan buu taagnan asagu hayra annahu qaala wuxuu yidhi uma qaama caliyun cali baa istaagay facadama wuxuu weyneeyey min xaqi abibakar abubakar xaqiisiibuu weyneeyey oo inuu xaq iyo wanaag leeyahay oo mudan yahay xaqiyada imaarada kamid iyo mas-uuliyada khilaafada wadakara fadiilatahu fadligiisii buu sheegay wasaabiqatahu horrayntiisii uu islaamka ku horreeyey oo markuu nabigu soo baxayba kow abubakar baa rumeeyey islamana fadhiisanina dacwadii iyo tashkiilkii buu bilaabay uma madaa ilaa abibakar abubakar baa ah, yuu u dhaqaaqay xaggiisa cali markuu hadlay kadib fabaayacahu abubakar buu la mubaayacooday baycadii gacantii u geliyey cala asamci waaaca fi lmakrahi wlmanshati walyusri wlcusri walow cadarati alcariida baycadii buu la galay faaqbala annaasu dadkiibaa waxay ku jeedsadeen ilaa caliin cali farax dartiis faqaaluu waxay dhi asabta wa axsanta cali baa aad loogu hambalyeeyey fa kaana anaasu dadkii waxay noqdeen dadku khilaafku waa necab yihin in dadkii mujtamacii ay arkaan dadkii madaxdaa oo isku dhadhegan isqaqabsanaya waxay hor istaagaysaa mujtamaca hogaamintiisii iyo horumarkiisii bay carqalad ku noqonaysaa marka ummaddu ma rabaan buuq iyo khaylo iyo khilaaf inay dhex gasho dadkii horeeye madnaha ee hogaanka ahaa ma jecla saas darteed hadana asxaabu rasuulillaah fakaana الnaasu dadkii waxay noqdeen qariiban ilaa cali cali kuwa u dhow xiina qaaraba alamra bimacruufa arabkii macruufka ahaa markuu u dhowaaday oo uu soo dhoweeyey waxadaثana ibnu numayr qaala xadaثana yacquub bin ibraahim sacdi qaala xadaثana abixa xadaثana zuhayr bn xarbi wاlxasan ibn cali اlxulwaani qaala waxay dheen xadaثana yacquub huwa ibn ibraahim xadaثana abi can saalix ibn kaysaan can ibni shihaab azuhri qaala akhbaranii curwa bn zubayr ana caaishaةa zawja الnabiyi salى اllah alيه wasalam aheyd ahbarathu curway u warantay ana faatimata binta rasuulilah gabadhii faatimaa gabadhii nabiga calayh salaam sa'alad abaabakar waxay weydiisatay bacda wafaati rasuulilah geeridii nabiga kadib calayhi salaatu wasalaam an yaqsima lahaa inuu u qaybiyo miiraasaha dhaxalkeedii mima taraka wuxuu ka tegay rasuulullahi nabiga calayh salaam mimaa xoolihii afaa allahu calayh ilahi u celiyey faygaha fadag iyo banu nadiir iyo faqaala laha abubakar abubakar baa wuxuu ku yidhi ina rasuulallah faaduma rasuulki ilaahi calayhi salaam qaala isagaa yidhi laa nuuratu nanama dhaxlo maa taragna waxaan ka tagnay sadaqatu sadaqa wey waxaan ka tagna waa sadaqo wixii ehelkii nafaqadii masruufkii waxaas waa gaar laakiin xoolaha tabcanaysaan oo leediin annagaa dhaxallay sida dadka kale ma jirto qaala wacaashad bacda rasuuliillaah faadimo waxay sii nooleed nabiga gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam sitata ashhur lix bilood oo keliah wa kaanat faadimatu waxay ahayd tas'alu tii weydiisata mar walba abaabakr nasiibaha qaybteedii mima taraka rasuulu ullah wuxuu nabiga ka tegay calayh salaam min khaybar wafadakin wa sadaqadiisii bilmadiina joogtay fadak intaba waxay lahayd halaysiiyo fa abaa abubakar waa ka diiday calayha dalika arrinka waa ka diiday wa qaala wuxuuna yidhi lastu taarikan anigu kama tegaayo faadumay shay aan wax ka tegi maayo kaana rasuulullah nabiga ahaan jira calayhi salaam yacmalu bihi kii sameeyey ilaa camiltu bihi siduu ku samayn jiray umaan ku samaynaya innii akhshaa waxaan ka baqaya in taraktu shay-an haddaan wax ka leexdo oo ka tago min amrihi amarkii nabiga ka mid haddaan aan ka tago an aziqa inaan leexdo zayq inuu u dhacaan ka yaabayaa oon waddada xaqeed ka leexdo anigana waxaan rabaa manhaaju nubuwa waddadii nabigeenaan ku taagnaayo calayhi salaatu wasalaam si qiimo badan oo calaa manhaaji nubuwa khilaafa calaa manhaaji nubuwa ayuu abubakar wax ku maamulay labadii sane iyo birihii yaraa ee uu hayay khilaafada isagoo oo leh diintan miyaa nusqaami anigoo nool oo wax allaala wixii gaal ama munaafiq si fiican u sambooreeyey oo ummaddu isku dhacday ayaa tiisa u timid oo u geeriyooday radia allahu canhu arda fa amaa sadaqatuhu sadaqadiisii bilmadiinati madiina ku taalay beer beheed fa dafacaha cumaru cumar wuxuu u dhiibay ilaa cali cabaas <clears throat> markuu cumar xilligiisa la gaaray cali cabaas buu wuxuu yidhi war beertan kana shaqaysta dhaxal ma jiree sidii nabigu ku maamuli jireen ku maamula faqalabahu calayha caliyun cali baa oga qaalib noqday cabaas oo beertoo dhanba ka xoogay waa kii asagoo calaacalaaya eelaa midkan qaa'inka ee beenaalahae kada kada iga noo kale xukun leh wakaan soo marray casharkeena u dambeeyey wa amaa khaybaru khaybarse wafadaku fa amsakuhumaa cumaru cumar baa gacanta ku hayay qofna uma dhiibin wa qaala wuxuu yidhi humaa labadu sadaqatu rasuulillahi sadaqadii nabiga weyaan wuxuu ka tago dhan baa sadaqaa kaanataa lixuquuqihi xuquuqdiisaa lagu maarayn jiray allatii xuquuqdii tacruuhu ku soo dorrisa nabiga iyo wa nawaa'ibuhu wixii dawaari ah wixii dawaari aho degdega oo nabiga ku soo darriya ayuu nabiga ku maarayn jiray calayhi isalaatu wasalaam haddii farda loo baahdo haddii hub loo baahdo hadday marti imaadaan hadday noqdaan dad maartay bahano la siiyo haddii reerkiisa nafaqadiisa ay noqoto arrintaa nawaa'ibta iyo xuquuqdaas lagu bixin jiray wa amruhumaa amarkoodii hadduu nabiga dhintayna ilaa man qof xaggiis buu ahaaday waliyal amra amarka la wareega qofkii amarka tawaliya oo xilka la wareega meesha nabiga fadhiista ayaa amarkooda u taallaa oo maamulaya buu yidhi qaala fahumaa calaa dalika ila alyowm ilaa maanta sidaasay hawsha ku socotaa buu leeyahy qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can abi zinaad cabdullahi bni dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam qaal laa yakhtasimu warahatii dadka warahadayda ee dhaxalka iga lahaan lahaa ee dhaxalku sidaa caadiga ahaan jirtay markii laga hadlaayo weeyaane diinaaran diinaar ma dhaxlayaan intaan dhaxal baan rabnaa dhahaan hal shilin oo dahaba maa taraktu waxaan ka tago bacda nafaqati nisaa'i haweenkayga masruufkooda iyo wamu'anati caamili caamilka beerta ka shaqaynaya ee hawshan qabanaya wixii ujradiisa ah markii laga bixiyo fahuwa sadaqatun sadaqa weeya bu nabi sala allah aleh ali wasalam qaala xadaana moxamed bnu yaxya bn abi cumar almakiyu qaala xadaana sufyaan can abi zinaad bihada isnaadi naxwa qaala waxadaanii ibn abi khalaf xadaana zakariya bn cadiy akhbarana ibn mubaarak can yunis ibn yaziid an zuhri can acraj can abi hurayra can nabiy sala allahu alay ali wasalam qaala laa nuurahu maa taraknaa sadaqa naana dhaxli maayo waxaan ka tagno sadaqa weeyaan buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam yidhi baabun wuxuu ku saabsan yahay kayfiyati qismati alghaniima haniimada sida loo qaybin bayna alxaadiriina kuwii goobjoogga ahaa ee goobta dagaalka iyo xarbaha iyo macrakada ka qayb galay kuwaasee lagu qaybin haddii xoolo la qabto oo gaalada xoog looga qaado dagaalna looga qaado dagaal ayagana waa ku dilayeen xoolahaadana way dhacayeen markii lala dagaalaba ayagana waa la dili xoolihiina waa laga qaadi xoolahaasaa qaniimo la dhahaa xoolahaas isagaa shan baa loo qaybin isleeg shantaa isleeg meesha shanaad waxaa la dhahaa khumus oo gaar baa loo bixin shan qaybood baa loo qaybin doonaayo lilahi walirasuul walidulqurba walitaayaa loo qaybin aayaddu waa sheegtay afarta kale soo hadha arbacatu ahmaas weeyaane dadkii dagaalamaya baa loo qaybin ayagaasaa marka loo kala badin isku dagaal ragu maynan ahayn isku qalabna maynan ahayn qaar baa afantari oo lugta ku dagaalamaya ciidamaha lugta ahaa qaar baa dabaabaad ku dagaalamaya marka waa kala xoog badan yihiin siday saamayn u kala lahaayeen yaa loo kala siinaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya wa abu kamil fudayl bnu xusein aljaxdari kilaahumaa can sulaym bay ka wariyeen qaala yaxya akhbarana sulaym bn akhdar can cubaydillaahi bni cumar qaala xadaanii naaficun can cabdillaah cabdillaahi bni cumar bn اlkhadaab radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu qasama wuxuu qaybiyey fi nafli nafligu maanta waa haniimadii wey ile waa ziyaado uu ilaahay siiyey muslimiinta xoolahooda ilahay ugu daray saasaa nafli la yidhaahdaa nacam ayb waa cadiya min allah siismo ilahay xaggiisa ka ahaatay ilahay u xalaaleeyo wey lilfarasi faraskii wuxuu siiyey sahmayna laba sahmi walirajuli ninkiina sahman sahmi uu siiyey walirajuli ninkii faraska wata wey ogow walirajuli riwaayo kalaa jirto waliraajili waa riwaayada xanafiyada abu xaniifa xanifiyada aan dhehire abu xaniifa keligii u qaatay wey abu xaniifa asaga wuxuu qabaa in aan laba sahmi la siinaynin faras lagu siinaynin ee faraskiina hal sahmi ninkii watayna hal sahmi labadaa sahmi waa abu xaniife qabaa laakiin waxaa ku khilaafay xataa saaxibey abu yuusuf iyo maxamed binu xasan iyo a'immadii saddexdee kale intaba way ku khilaafeen xadiidkan aynay deliishanayaan lilfarasi sahmayn walirajuli rajululfarasi faraska asagaa rajulkii lahaa sahman baa loogu daray marka asagii oo sahmi ah iyo faraskii oo laba sahmi ah saddexdaa saabi buu qaadanaya ninkii faras watay ama dabaabaad watay oo qalab ku dagaalamayey saddexdaa saami buu qaadanaya kii lugta ku dagaalamayana hal saami buu leeyahy sidaasaa loo kala waxsanyay qaala xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaanaa cubaydullahi bihada alisnaadi mila walam yadkur fi nafli baabun alimdaadu bilmalaa'ika alimdaad taakuladii xagga la ka timid bilmalaaikati malaaig laiskugu taakuleeyey ee gurmadka ahaa gurmadkii malaa'igta ahaa ee madadka ahaa ee saaciideynaya garab taagnaa saxaabada nabiga iyo saxaabadiisa fii qaswati beder dagaalkii beder wa ibaaxati alkhanaa'imi iyo haniimadii la baneeyey maalintii beder away xaaraan bay ahayd galabtii beder baa la xalaaleeyey qaala xadaanaa hanaad binu sariy qaala xadaanaa ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak almarwazi can cikrima bni camaar qaala xadaanii simaak alxanafi qaala samictu bnu cabaas cabdulahi bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas ibn cabdilmualib yaquul asagoo anaan maqlay xadaanii cumar bn khadaab baa ii warramay qaala cumar wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu badrin markii maalintii beder ahayd maalinta beder sabcata cashara min ramadaana caama inayn min alhijra toddobiyo toban bishii ramadaan markay maraysay ramadaan baa la joogay ramadaanka oo dadka markay soon la gaaro ramadaan la gaaro ay u arkayaanba inaynabaan waxba qaban karinba oo inay hurdaan maalintii oo idil caaw oo dhanna wax isku daldalaan oo sheekeeyaan sidaasaa ramadaanka laga fahmay ramadaanku waa shahrulcamal waa shahruljihaad waa shahrulbiri waa sharu sadaqa waa sharu sila wanaagga iyo khayrka qofka muslimka marka waxaa la rabaa dacfi iyo tabardari iyo waxaa loo joogay inuun isku ridin oo waa soomanayo una meel ula fadhiisanin marka maalinta bil ramadaan bay ahayd sanadkii labaad ee hijrada nabiga calayhi salaam bayna ahayd yowm lfurqaan baa la dhaha maalintan waa maalintii la kala baxay xaqii iyo baadilkii uu kala baxay cadowgii sanka ku socdayna ilaahay uu sankooda dhulka saaray oo dulleeyey muslimiintiina calankooda uu kor u kacay lamaa kaana yowmu badrin ayagaana gardarrada iyo idabla-aanta lahaa intay muslimiintii xoolahoodii iyo dhulkoodii maka ka soo bixiyeen iyo haddana waxay damceen inay iska shabkaxsadaan oo shaam intay aadaan rixlata shitaa'i wa sayf ay shaam ka soo beecsharaystaan oo deen aayar iska soo iska agmaraan madiine agteeda nabadna ay maka ku tagaan bay damceen xoolihii muslimiinta o dhan bayna ku fadhiyaan maka guryahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxo dhan baa loga soo tegay oo xooga ku qaateen marka ixda daa'ifatayn baa la yidhaahda laba koox laba kooxood mid ka miduu ilahay u ballanqaaday marka labadaasi marka hore muslimiintu waxay rabeen in abu sufyaan iyo xoolahan uu wado xoolo fara badan buu wadaa oo uu shaam ka keenay dad yarra way la socdaan marka in dhexdintii loo istaago xoolahan muslimiinta lahayd laga soo rito ayaana la warjeefo marka hore saasuu ahaa ku talagalku laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wuxuu damcay inuu xaqa muujiyo oo ilaahay uu muslimiinta kor u qaado oo cadowgan uu jabiyo ilahay damcay subxana wa tacaala ah, liyuxiqa alxaqa wayubdil albaatil inuu ilaahay xaqana daahiriyo baatilkana uu dulleeyo ayuu ilahay damcay subxaanahu wa tacaala ah, watawaduuna hayra daati shawka baa layidhi idinku waxaad rabteen oo jecleedeen ciidanka xoog gale kuwaan ahayn ee inta yar ee safarta ee abuu safyaan wad yaad rabteen laakiin ilahayna muxuu damcay inuu xukunkiisa rido oo wixii ka wanaagsan waxas oo dhan ina siiyo marka muslimiinta hadday ay nabiga alai slam si degdegso oo dhaqsaa ayuu yidhi ninkii diyaar hayso raaco saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen way soo baxeen abu sufyaan waa fakaday warkiiba hele nin wuxuu ahaa khabiir ah fi lxarbi waxaa ka horreeyey ilaaladii baa ka horraysay hadda dad buu dari jiray jaajuus buu dirayey wararkii buu soo bayqaaqaayey wixii oo dhan buu isku horwaday ilaa uu markii dambe ay arkaan uu arko nin meel jooga waraya wax maarataymanaa waxaa ma arkinan meesha laba neefo laba nin oo laba neefo rita awra saaran ayaa meeshaas fadhiisiiyeyoo haddana dhaqaaqay meesha awrta ay fadhiisatay bay tageen geel hadda markuu fadhiisto saalo meesha kaga tegi inta badan saaladii bay arkeen saaladii saa fiiriyey uu jajabiyey wuxuu ku arkay laf markaasu wuxuu yidhi nawatu yarib ah, nawaatu yadrib waa madiina lafteedii buu yidhi lafihii madiine weeye marka waa reer madiina waa col imagaba raadinayo markaasuu deena yidhi aan cararo aguu wax ka dayey ragna wuu iska sii hormariyey wuxuu yihi haddiina na soo gaaro ciidan xagga ka makaha nooga hor imaadoo hana soo gaaro na soo gaara abu sufyaan waa baxsaday qayladiina markay tagtay abu jahal baa af labadii qayliyey dadkao dhan buu soo shabiiyey markaasaa kun ciidan ah oo waxay o dhan u dhammaystiran yahay diyaargarowgoodu waa kii la yimid waxaan la filaynay marka ayaa meesha soo fadhiistay ceelkii beder bedertu waa ceel ah nin usoo dhaamiyey oo biyo soo doonay bay qabteen nabigoo salaad iskaga jira oo tukanayay gargaraaceen oo dhaheen yaa ka imaatay yaa kula socda abujahal ciidankiisiibaa kana markaasay garaacayaan been baad noo sheegtay abu sufyaan dheh markaasuu deerdhihi abuu sufyaan way deenayaan haddana wuxuu dhihi mayahe waa abujahal nabiga alai slam marku salaada ka baxay wuxuu yidhi ilahay baan ku dhaartay markuu run inii sheegana waad garaacaysaan been markuu inii sheegana waad deynaysaan buu yidhi weeshan abujahal iyo ciidankiisii oo runa ayaa soo socda dhogaanteeda lahaa isku diyaariya warkii waa isbedelay marka dagaal baa laisku diyaariyey bader saasoo ku bilowday lama kaana yowmu badrin xa waxadaana suhayb bnu xarb walafdlah qala xadadana cumar bnu yunas alxanafi qala xadadana ikramata bnu xamaam qala xadadana abu zumayr simaaq alxanafi qala xadaani cabdullahi bnu cabaasin qaal xadaanii cumar bnu khadaab baa ii warramay radia allahu canhu oo badri ah goobjoog ahaa qaala wuxuu lamaa kaana yowmu badar maalintii bader markay ahayd oo laiskugu imaado laishor fadhiistay gaaladii nadara rasuulullaahi wuxuu saa u fiiriyey calayhi salaam ila almushrikiina gaaladii wahum alfun kun bay ahaayeen wa asxaabuhu saxaabadiisuna alaaumiyatun wa tiscata cashara rajulan saddex boqol iyo sagaaliyo toban weeye waxaa la dhahaa jeyshkii daaluut iyo jeyshkii nabiga calayhi salaam baa isleeg ciidankii daaluud ee badda webiga la gudbay ee dagaalka qaqbi qaatay ee daawuud uu la socday calayhi salaam oon ehay nabigu ka dhigi doono ee jaaluud iyo ciidankiisii camaaliqada jebiyey ciidankaasi nasriga ilaahay siiyey iyo ciidankii ree beder ka qayb galay ayaa isleeka fastaqbala nabiyullah nabiga ilaahay wuxuu qaabilay alqibla ciidan la tahli kara saddex laab bay ka badan yihiin hubna way wataan ciidanna qalabna way fardana way wataan marka waxaa weeyaan nasriga ilahay baa gacanta ku hayee ilahay buu baryay nabiga alay slam xag alla u isticaana ilahay buu gargaar weydiistay istiqaaa uma bayadayhi gacmahiisuu kor u taagto qibladuu jeedsaday markaad ducaysanayso waxaa sunna ama wanaagsan oo aadaabta ka mid a qiblada in loo jeedsado fi ummadda yadeyi gacmihiisu kor u taagay fa jacala wuxuu gudagalay nabigu yahatifu inuu qaylaayo birabbi rabbigii buu dhawaaqay ducada mararka qaar in kor loo qaado ayaa bannaan gaar ahaan xaaladaha istiqaatada iyo qofku maaragtay ay kurba weyn haysato allaahumma anjiz buu yidhi ilaahayow noo gooyoo nasiih lii aniga waxaad siisaa maa wixii aad u catari ixda daa'ifatayn mid kamida inaan leenaha helayno ayaa ilaah noo ballan qaaday kuwii waafakadeen maalka waday kuwana soo haray ilaah guushii iyo nasrigii aad noo qaaday ilaahayow nasiih allahuma allow aati aati nasiih maa wacadtani wixii aad noo yaboohday allahuma in tuhlik haddaad halaagto haadihi lcisaabatu cisaabadan haddaad halaagto ama ay halaagsanto min ahli lislaam muslimiinta ah laa tucbadu lagu caabudi mahayo fi lardi dhulka lagugu caabudi mahayo in yar oo nabiga uu kala tagay madiina iyo intan intana maanta muslima hadday baaba'aan cibaadaddanba dhulka laguu caabudi maayo mushrikiin baa dhulka qabsanaysa ilaw diintaada iyo kitaabkaada iyo nabigaada iyo awliyadaada ilaali oo badbaadi famaa zaala kama zuulun yahtifu inuu dhawaaqi birabbihi ugu dhawaaqayo maaddan xaaluu taagaya day gacmihiisa mustaqbila alqibla qibladana uu ku jeedo xataa buu nabigu ducada waday gacmahana taagaya dhawaaqayayna saqada uu ka dhacay ridaa'uhu guyiisii can mankibayhi labada garab gu usaraaba ka dhacay nabiga calayh salaam intuu gacmaha kor taagay oo alla baryaay ee isku bihin bihinay ee allah u lahaa fa waxaa u yimid abubakr baa u yimid abubakr sidiiq radia allahu canhu saaxiibkii oon kaba fogeyn faakhada ridaahu ridaahu buu usoo qaaday u qabtay faalqaahu calaa mankibayhi garbahu u saaray uma iltazamahu wuu isku duubay min waraa'ihi gadaal intuu oga yimid buu saas kugu duubay wa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabigii ilaahayow kafaaka kugu filan munaashadatuka baryadaada aad rabbaka rabbigaa baryayso munaashada waa su-aalsha aad ilaahay weydiinayso raafica nashiidataka adoo sawdkaada kor u qaadayo munaashadatuka rabbak rabbigaa baryada aad baryayso waa kugu filan tahay fa inahu sayunjisu laka waa kuu siin doonaa maa wacadaka wuxuu kuu yabahay wuxuu kuu ballanqaaday waa ku siin doonaaye tun meel dhacaysa ma ahee ducadan waa la aqbalaye intaa hadda ku jooji nabi alla ku jooji naftaada u dhimri faanzala allahu caza wajal ilah wuxuu soo dejiyey id goortii xusa tastakiifuuna rabbakum aad rabbigiin gargaar weydiisanayseen oo fastajaaba isla markiiba u inaajiibay rabbakum idinka rabbi unaajiibay ani biani uu yidhi mumidukum waxaan nagu kaalmaynayaa inagu taageerayaa bialfin kun min almalaa'ikati malaa'igta ka mida oo murdifiina israaraacaya murdifiin isfangelaya raaxanraaxan usoo degeen raaxanraaxan raaxanraaxan samada saddexaad ciidankii fadhiyey malaa'igta fadhiyey ayaa kun laga soo dejiyey kun keliya faamadahu allahu bilmalaa'ika ilaahay malaa'ig buu nabiga ku gargaaray sala allah aleh waali wasalam in ayagana ficilkii la imaadaan asbaabtii la imaadaan shajaaciyo geesinimo ay muujiyaan ka ajir gurubsadaan gaalada la dagaalankooda malaaigtuna ay u marayso malaigtana ay u marayso kii la keri waaya ay madaxa ku dhufato faamadahu allahu bilmalaa'ika ayuu ugu gargaaray qaala abu zumayr wuxuu yidhi faxadaanii ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa ii warramay qaala baynamaa rajulu min almuslimiin xilli nin muslimiinta ka mida waxyaalihii la arkay bay ka mid tahay maalinta ayadae muuqday yowmaydin maalintaa qof muslimiinta ka mid ahoo yashtadu eryaaya ordaaya fii athari rajulin nin wada raadkiis min almushrikiina gaalada ka mida ah amaama hortihiisa ordaaya ayuu daba ordaayaa oo rabo inuu qabto oo uu seefti la gaaro id samica wuxuu maqlay darbatan dhufashuu maqlay bisawdi shaabuug iyo ul lagu dhuftay fowqow korkiisa korkiisa wuxuu ka maqlay u dhawaaq ul oo ku hoobatay ninkii uu eryaayay qayradii bu dhawaaqii buu maqlay wa sawta alfaris nin axad faaris oo faras fuula oo faraskiisa wata oo yaquulu lana wuu maqlay faraska canaanada leh aqdim xayzuumu aqdim xayzuumu yaa xayzuum faraskii buu canaananayaa hore dhaqaaq faraskii oo xayzuuma gaad gaalka fa ila almushrik saxaabigii mushrikii gaalkii uu daboordaayey yuu oo weli una gaarin musaa u fiiriyey amaama hortiisa isagoo ahaa fakhara waaba dhacay mustalqiyan qadaadqadaad buu dhacay ninkii imaamkaa sii fatagelmasalaya ee qadaadka u duulay <clears throat> asagana muuna gaarin fa nadara ilayh markaasuu kor istaagoo fiiriyey faidaa huwa qad khudima waxaa lagu dhuftay anfow samburuqda samburuqda halkaa samburuqada la yidhaahdo halkaasaa lagu dhuftay gafuurka ayaaba nabar weyn kaga yaalla wa shuqa wajhu wejigiisana waa la jeexay ka darbati sawt ul iyo shaabug waxaad moodo yaa wejigeena kaga taalla fakhdara waa casaaday waa cagaartay daalika ajmacu dushaasi lagu dhuftay darteed yuu ala cagaartay ajmacu ideelkii isagoo dhanna midabkiisa isbedelay midabka isbedelay waa ninkii saxaabiga ninka ku daba taagnaa qoob taagnaa waa ka ninkii oo galgalanaayo intaasoo namar ku dhaceen isagoo dhanna waa isbedelay jac cajiib ah oo malagu watay baa ku dhacday lagu dhuftay fa alansaariyu ninkii ansaariga ahaa warbixin raba waa yimid faxadata bidalika rasuul allah nabiga calayh salaam buu u sheegay nabi allow arrintaas layaabka arkay faqaala nabig wuxuui sadaqta run sheegtay daalika waxaad aragtay min madadi samaa'i haalia samada saddexaad samada saddexaad madadkeedii iyo malaa'igtii taakulada ahayd ilaahay nooga soo nooga keenay weeyaanoo na garab innaga noo ahayd una difaaciisay nabiga difaaciisay gaalada rucbi iyo argagax bay ku tuurtay mid midna waa u gacan qaaday fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan baa layidhi weliba waxaa la yidhi meel uu ka dhaawac kaci kara kudhufanina meel uu ka dhaawac kaci karaa ku dhufanina meelaha kala baxa ah iyo xubnaha meelaha ku dhuftay iyo luqunta qooriyagooyo ku dhuftaa layidhi alla qoorgooyo faqataluu yowmaidin sabciin toddobaatan ayay maalintaa dileen saxaabadii iyo malaa'igtooda wada socota abujahal baa ka mid ah umayat bnu khalaf baa ka mid ah nimankii madaxda ahaa ee dhibka badnaa ayaa yaa meesha maalintaa ku gaagoombeelay ee nabiga calai salaam dhibaatada badan u geystay ee tawxiidkiisa hor istaagay ee cayaaf xumi iyo gacanba iskugu daray ee muslimiinta isticdaafsaday oo tabartoodii yareed maaragtay gumaysi iyo inay ku tuntaan aan ka xishoonin nimankiibaa maalinta meel cidlaa la dhigay ayagoo wada neefaf aad moodo intay leegyihiin wa asaruu sabciin toddobaatanna way soo qafaasheen ayagoo waday magaalada madiina kusoo shubeen qaala abu zubayr wuxuu yidhi alxanafi simaak alxanafi qaala ibnu cabaas cabdullahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi falamaa asaru lasaara markay soo qafaasheen kuwii toddobaatanka ahaa qaala rasuulullaahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi ila waa qafaadka ugu horreeyey wey dagaalkii ugu horreeyey muslimiinta ay ku guulaystaan ila abibakar wa cumar buu la tashaday wuxuu ku yidhi maa tarawna fii haulaai lasaara dadka lasoo qafaashay maxay inoo tahay maxaan ku samaynaa maxaan ku samaynaa ma laynaa ma xoole intaan ka qaadnaa iska sii daynaa ma manaysanaa istirqaaq addoon baan ka dhigannaa maa tarawna fii haulaai lasaara nabiga ilan waxaa li washaawirhum fi lamri la tashaa la yidhi saxaabadaada faqaala abubakr baa wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabi allow hum ayagu waxay la tahay nimankan banulcami waa ilma adeertii walcashiira waa qaraabadeennii gaalabaa ahaadaane waa dadkii ee riximka ahaa araa waxaan u arkaa kol haddaan ka xoog badannoon gacantaba ku dhignay an taahuda inaad ka qaaddo minhu xaggooda fidyatan furasho isfurta dheh xoolaan ka qaadno ayagana ha badbaadaano oo islaamnimada ha galaano kadib rajac laga qabo inay islaamka galaan dhaqaalahana muslimiinta ku xoogaysato fa takuuna lana ha noo ahaato xoolahaasi quwatan awood iyo xoog iyo quwad cala kufaari gaalada aan ugu xoogaysano hubbaan ku gadano isku abaabullo dhaqaanaanka ayaga ka furannay fa casa allahu danka kalena waxaan quu darraynayaa ka rajeen an yahdiyahum inuu ku hanuuniyo lilislaam islaamnimadee halkaasuu ka fiiriyey dhaqaalahoodan waan u baahannahay ayagana inayna islaamaan baa dhici kartee geeridooda iyo dhimashadooda waxba nooguma filla kor haddaan ka adkaannaye aan ku darra oon dhaqan celin ku samayno oon muslimiinta iyo saxaabada aan ku dhexhayno wala iska islaami karaane faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam nabigaa wuxuu yidhi maa taraa ya bna alkhadaab cumarow adig maxaad u aragtaa qultu waxaan ihi laa anigu saa ma arko wallahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah maa araa inaanan u arkin alladii ra'yiga uu raa'a abubakar arkay ani ilama qumana walaakinii araa waxaan u arkaa an tumakinna inaadna makaniso ood farta naga saarto nimanka gacanta noo geli fanadribadeenna aan garaacno acnaaqahum luquntaan ka jarro fatumakina caliyan cali weliba aad u dhiibto min caqiili walaalkii caqiil baa la soo qabtay maanta lahayaae aad u dhiibto fayadriba cunuqahu luqunta uu gooyo wa anaad ii dhiibto min fulaan hebel nasiiba mid ay isku nasab yihiin weeye licumara cumar ay isku qaraaba yihiin ama hebel ii dhiib faadriba cunuqahu luquntaan gooye ninba ninka qaraabadiisa ehelkii u dhow ha loo dhibo anisaas ilata maxaa yeele nimankan waa sanaadiidii quraysh waa a'imat alkufri weeyaan ha aan layna maanta aan si fiican u gaagontiro fa ina haulaai a'immatu lkufri waa gaalada madaxdeedii wa sanaadiiduha ashraafteedii weeyaan madaxda u ahaa marka haddaan kuwan ka layno maka waxaa naga hortaagaaba maleh fahawiya rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu jeclaystay maa qaala abubakar abubakar hadalkiisii buu nabiga xoojiyey oo uu jeclaystay walam yahwa ma jeclaanin maa qultu waxaan iriih aniga cumara buu leeh ani ra'yigeygii waa ka leexday nabigu wuxuu yidhi abubakar ra'yigiisuu qaatay inaan iskana dayno wixii fidyaana laga qaado aana la laynin falamaa kaana waa khiyaar jiruu ahaa laakiin maalintaas ayada ahayd dagaalkii u horreeyeya oo ay ahayd muslimiintu inay dhibaatadii loo geystay aynan inaba halis ayna muujinin xooga waa kan arrintii waa socotaa canaan baa timid falamaa kaana min alhadi berri markii la gaaray maalintii arrintaa ay dhacday gebagabada ay dhacday maalintii ku xigtay saddex beri yuu nabigu beder joogay saddex beri yuu beder joogay ou lahaa ninkii wax isku hayo meel kasta iskugu qaylyada halkaa noogu imaada saddex beri buu joogay nabiga alai slam falama kaana min alhad markii la gaaray maalintii maalinta ka dambaysa ji'tu waxaan u imaaday nabiga calayh salaam faidaa rasuulullah waxaan u imaaday nabiga calayhi salaam iyo wa abubakar oo qaacidayni fadhiya oo yabkiyaan ooyaya nabigii abuubakaroo ooy ayaan kasoo kordhacay qultu waxaan yaa rasuul allah ahbirnii ii sheeg min ayi shayin waxa aad tabkii leeyaysa anta adiga iyo wa saaxiibuka saaxiibkaada khaaska abubakar ahaa fa in wajadtu haddaan helo bukaan wax lagu ooya inay tahay bakaytu anna waan ooyi wax iga hoosiiyo damiirkayga taabta hadduu yahay abalaha anna waa unuoydo isma xajin doono wain lam ajid haddaanan helin bukaanan oohin inay tahay danqin weydana tabaakaytu waa iska ohaysiinayaa libukaa'ikumaa oohintiina daraaddeed idinkii meelaad ooyeysaan isma reebaayo meelaan ku hara ma lehee waa iska oohaysiini ee ii sheega nabi alla waxaad la ooydeen faqaala rasuululah nabiga alai slam baa wuxuu yidhi abkii waxaan la ooyayaa liladii arrinkii carada calaya la ii bandhigay carada calaya korkayga asxaabuka liladii carada calaya asxaabuka min akhdihim alfidaa liladii ayaa la leeyayaa carada calaya la ii bandhigay asxaabuka asxaabtaada ii bandhigeen oo abubakar adeerkii raacday saxaabadii kale ku raacay min akhdihim qaadashadoodii alfidaa in furasho laga qaato ah arrinkaa isagaa ayaa la leeyayaa waxaa ka imaaday iyo canaanta ka timid laqad curida calaya waxaa la ii bandhigay cadaabuhum cadaabkoodii asxaabtii arrinkaa ku hadashay adnaa min hadihi shajara geeddan meel ka sokaysa iyuu cadaabkii noo soo fadhiistay shajaratin geed qariibatin u dhow min nabiyillaahi nabiga ilaahi sala allah alay waslam uu nabigu tilmaamaya halkanayba soo dhowaatayba laakiin naar ma imaan karto mana halaagayso nabi maxamed oo nool wamaa kaana allahu liyucaadibahum anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum istakfiruun marka nabi maxamed oo jooga halkaasi laakiin waan istiganay oo soo dhowaanay ilaahuma anigoo ku dhex jira hadallada nabiga alay slam u dhihi jiray bay ka mid tahay markii ciqaab iyo cadaab iyo uu ka baqo wa anzala allahu caza wajal marka kasuufka qoraxda qorax madoobaadkii naarta soo dhowaatay waa kii ku hadlay wa anzala allahu caza wajal ilahay ba wuxuu soo deji maa kaana linabiyin nabi owle iyo munaasab oomay ahayn an yakuuna lahu asraa qafaalba inuu u sugnaado xataa yudkhina inuu dad qafaasho oo nolosha ku hahaysto xataa yudkhina ilaa ka jilciyo ka qaalib noqdoo laayo fil ardi arlada korkeeda qatlan kaiiran iyo dil fara badan gaalada ilaa uu ka jilciyo ilaa qowli laga gaaro fakuluu mimaa hanimtu xalaalan ayiba kadib baa marka waxaa loo baneeyey haniimadii cuna baa la yidhi casarkii baa loo xalaaleeyey faacala allahu alhaniimata lahum haniimadii ilahay xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala ilahay baa u xalaaleeyey haniimadii laakiin canaantaasaa timid ijtihaadkii nabiga iyo abubakar ay ijtihaadeen ayaa nabiga lagu yar canaantay ijtihaadkana nabiga waa u bannaanaa calayhi salaam wixii aan sawaabahaynna waa laga sixi jiray wixii kalena waxaa weeyaan iqraar bay noqon jirtayoo daliil iyo xujay noqon jirtay baaban wuxuu ku saabsan yahay rabdi lasiir muwaafaqaata cumar baa la dhahaa waxyaalaha cumar uu ku waafaqay intuu ku hadlay sharcigii iyo naskii waafaqay buu ka mid yahay mulham buu ahaa radi allahu canhu wa ardaa in xaggan kale ijtihaadka nabigu u bannaan yahayna waa la jideynayaa xagga kalena abubakar iyo raxmadiisi iyo liinul jaanibihi ayadana way tusaysaa arrin bannaan guud ahaanna markii dambe way noqotayoo fa imaa manan bacdu wa fidaan waxyaalaha u bannaan ninka amiirka madaxda inuu manaysto iskaba sii daayo inuu fidye ka qaato istirqaaq iyo addoonsi inuu ku sameeyo inuu xarbiyiin la qabto weeye laayo intaba way ku bannaan tahay maa yaraahu alimaam wey baabu rabdulasiir qofkan asiirka ee lasoo qafaashay in la xidho waxabsii la xabiso wa jawaasilmanni calayhi in la galladaysto oo laiska sii daayana way bannaan tahay waxbaa laga qaadanin oo haddii la qabtay la yidhahdo khalaas waan ku qabannay orod waan ku fasaxnay oo loo tus la tuso wanaagga islaamka uu leeyahay islaamku ujeedadiisu ma aha inuu wax dilo keliya ee waxyaalo maqaasidaha kalea ka jirto gaalkan inuu qalbigiisa ta'liif ku dhaco oo soo islaamo oo islaamka u qaato ayaa wax walba oga weyn wax walba oga weyn xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana leyt can saciid bin abi saciidin anahu samica abaa hurayra u maqlo yaquulu leh bacaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga ayaa wuxuu diray khaylan fardo qibala najdin xagga iyo najdi buu u diray fajaad waxay la timid fardihii ilaalada ahaa birajulin nin min bani xaniifa nin reer banu xaniifa ah ayuu soo qabteen weliba odaygoodii iyo duqoodii reer banu xaniifa ah yuqaalu lahu la yihahdo sumaamata binu ufaal la yidhaahdo sayidu ahli اlyamaama nimanka reer yamaana sayidkoodii madaxdoodii uweeskoodii suldaankoodii ayay soo qabteen madiina la keenay farabaduuhu waxay ku xidheen bisaariyatin tiir min sawaari اlmasjid masaajidka nabiga calayi slam gudihiisa tiir ka mida ayaa lagu xidhay gaarka masaajidka gudihiisa hadii lagu xiro lagu hayo ama soo galaan ama idanka muslimiinta kusoo galo ama dhibaato ma laha ama xibitaan ha ahaata ama dhisid iyo makashaqayn ha ahaatee ah, marka inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraam masjid alxaraam oo maka ah unbaa la diidan yahay kaan baa la diiday inuu soo galo dayib marka tiirkaasa lagu xidhay fakharaja ilayhi rasuulullah nabiga calayhi salaam baa u baxay nin kaleo xidhan oo odaygii dhannaa ee reer yamaama duqa u ahaaba faqaala nabigu wuxuu yidhi maada cindaka agtaada maxaa ayaa humaama humaama haye bal warar maxaad haysaa faqaala wuxuu yidhi cindii waxaa agtaydoon hayaa yaa muxamedu muxamedow khayrun khayr baan hayaa anugu khayr baan hayaa dhib kuguma hayo dhibna kuma soo wado in taqtul haddaadse i disho taqtul waxaad dilaysaa daadan min dhiig qof saaxiiba haddaad disho qof hadda dagaal idiin dhexeeyey oo aara geli kara oo madaxoo loogu aari karo wixii kaa maqnaa ama aad sheeganayso qof dhiig gala oo aara gala ayaad dishay haddaad i disho ani madaxow wain tuncim haddaad nicmayso ood abaal iyo nicmo ii gashana tuncim waxaad abaal u gelaysaa calaa shaakirin qof kugu shukrinaya haddaad iska kaydayso ood abaal gashatana qof kugu mahadnaqi oo abaal garanayo ayaad abaal u gashay wain kunta turiidu lmaal haddaad xoolo iyo fidyo iyo furasho rabtana fasal i weydiiso tucda waa lagu sii minhu maal maa shita wax aad rabtaa lagu siine i uu yidhi fatarakahu rasuulu ullah nabiga calayhi salaam intaa midna ma rabo waa iskaga tegay xataa kaana bacda alhad beri kadib ilaa uu ka ahaado faqaala maa cindaka yaa umaama intaa masaajidkii waa lagu tukanaya jamaacadii baa imaanaysa qiraa'adii baa kor loo qaadaya qur-aankii buu garanaya waa nin carabi oo quxa weeyaanoo fasiixa qur-aanka iyo fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo juxulkiisii meeshu ka hadlayo garanaya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaamallahi oo kale weeyaanoo kalaamallahi inuu maqlo dhegaysto tana maaragta u ah waa nooc wacdi ah rushayn ah diintii iyo qur-aankii baa lagu dul ahrinaya tacaamulka saxaabada edabtooda iyo akhlaaqooda iyo ixtiraamkooda iyo wanaagooda isku tiridooda dabeecada nabiga iyo akhlaaqdiisa intaba ishuu ku hayaayo waa nin weyn wax garanaya <clears throat> dad kale iyagaa inaan dad xun ahayn imihiisu kaga dhargi rabaa marka caynuulyaqiin iyo cilmulyaqiin labadaa inuu isku darsadaa la rabaayo uu isagaba qanco waa loo kaadiyey maadaa cindaka yaa humaama qaala maa qultu laka wixii aan shalay kugu idhi baan haddana hayaa in tuncim haddaad igu nicmaysato tuncim calaa shaakirin qof kugu shukrinaya hadda nicmadii ba horraysiiyey haddaadi muxuu horraysiiyey in taqtul waa lagu diri buu islahaa in taqtul taqtul daa damin hadda waxow raja gashay in tuncim aad ismarkay siidayso tuncim calaa shaakirin qofka ku shukrinaya aad nicmaysay wa in taqtul haddaasa disho saan filayn ay dhacdo taqtul daa damin mid dhiigu saaxiiboo aaragalaad dishay wain kunta turiidu haddaad xoola dooni fasari weydiiso tucda waa lagu siin minhu maal maa waxaad rabtee fatarakahu rasuululah nabiga alai slam waa iskaga tegey walay ma gaarin xataa kaana min alqadi ilaa berridii kale laga gaaro faqaala wuxuu yidhi maadaa cindaka yaa umaama markuu soo maraba umaama muxuu halkaaga yahay cuntadii cabidii wax walba waa la siinayaa warwarraba wax miska kaa bedeleen faqaala wuxuu yidhi cindii maa qultu laka waxaan kugu yidhi in tuncim haddaad igu nicmaysato iska kaydayso tuncim waxaa gallad iyo abaal u gashay calaa shaakirin qof kugu shugrino abaal garanaya wain taqtul haddaad dishana taqtul waxaad disha damin qof dhiigu saaxiiba oo dhiig maaragtay kuu geli kara mxuu eh, eh, aana ku noqon kara ama eh, aana kuu noqon kara wa in kunta turiidu lmaala haddaase xoolo rabto fasal in weydiisa tucda minhu waa lagu sii to waxad rabteen faqaala rasuul llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi adliquu humaama sii daaya humaama in ku filan waa gaadhay iska sii daaya xarkaha balorta ka fura fandalaqa waa tegay ilaa naqrin beer timir ah qariibin min almasjidi masaajidka nabiga ku dhegan u dhoweed bayruuxoo kale oo masjidka ku dhoweed oo kale beerihii u dhowaa masjidka nabiga calayh salaam ayuu aaday oo galay meel kaleba isuma sii daynin fakhtasala waa soo qabaystay oo soo dahiray rijsal kufri buu iska dhaqay uma dakhala masjida marka hore wuxuu ahaa karhan buu ahaa khasab iyo sandulla lagu soo geliyey hadda dhawcan isagoo nina hogaaminayno nina gaar ka haynin masjidkii buu soo galay faqaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh ayuu yidhi waa shahaatay laa ikraha fi diin qofka waa la qancini wax waa loo sheegi laakiin sandulla ku islaam diinteenna ma qabto hadduu wixii u arkay wuxuu yidhi ma waxaan nasiib darra u ku haysa markaasuu ashahaatay nabiga hortiisa calayhi salaam waxdaaniyada ilaahay iyo cibaadada keligii inuu leeyahay iyo nabi maxamed inuu rasuulka xaqaha yahay ee diintaa iyo cibaadada loo soo dhiibay codsiibuu marka soo gudbistay wuxuu yidhi yaa muxamedu maxamedow wallahi baan ku dhaartay maa kaana cala alardi arlada korkeeda ma jirin wejhun weji abqabo aan ka necbahay ilaya aniga aan oga carab badnahay min wejika wejigaada wejigaada wejigaan uga carab badnaa ma jiro ilan gaal buu ahaa gaal buu ahaa mushrig ah ashadu nnaasi cadaawati liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu labada ugu necbay muminiinta nabiga calay salaam buu lehay qofkaan ugu necbaa baad ahaan jirta faqad asbaxa wajhuka wejigaada wuxuu noqday axaba alwujuuhi wujuuhda iyo wejiyaasha kaan ugu jeclahay kullihaa dhammaanba ilaya ani kullihaa buyii carruurtiisii naagtiisii wuxuu dhan u goormariyey adaan wejigaadan ugu jeclahay buyiri shuf aliimaan kayfa yuqayir alinsaan qofka siduu iimaanka u bedelaayo u xawilaayo hal mar buu dhanka kale u gudbinayaa wixii uu jeclaayoo dhan buu nacayaa wuxuu nacaayoo dhanna waa iimaankii daraaddiis wallahi baan ku dhaartay maa kaana min diinin diin ma jirin abqado ilayaan ka necbaa min diinika diintaada fa asbaxa diinuka diintaada waxay ahaatay saak axba diini diin mid aan ugu jeclahay kullihi ideelkii ilaya aniga waxaasan soo gaaray iyo waxaasa arki jiray iyo diinta aabbahay waxaaso dhan way go'day way jarantay wallahi baan ku dhaartay maa kaana min baladin ma jirin magaalo abqado ilayaan ka necbaa min baladika beledkaada madiinada hadda joogto faasbaxa baladuka beledkaada wuxuuba noqday axaba albilaad balada iyo magaalooyinka kaadu jeclaay kullihaa dhammaantood ilaya aniga waina khaylaka fardahaadii akhadatnii waa isoo qabatay waana uriidu lcumra anuu cumro doonayo gaal baa ahaadee cumru u socday xajiyo cumraba way isla imaan jireen gaalada way tegi jireen miladii iyo diintii nabi ibraahim waxyaalihi ka haray ay ka haysteen bay ka mid aheed cumran u socdayoo nin cumro u socdo xarab kusii socdaan ahaa fardahaadii baa isoo afduubay famaadaa taraa hadda maxaad kula tahay waa nin hadda saxaabi ah sidii loogu taliya diyaar u ah ciidanka ku darma darmadilooda diyaar buu yahay reerkii orod u tago soo cumrayso reerkii la soo dardaara diyaar buu yahay maxay kula tahay nabi allow arrintaada aday kugu xidhan tahay fabasharahu rasuulullah nabiga alai slam baa u bishaareeyey alislaamu yajubu maa qablahu islaamku wixii ka horreeya dhan buu baabinaya safxadiisii iyo warqadiisii ninka intaa leeg waxba kuma qorro markuu laa ilaha ila allahu yidhi fashahaate kadib waa safxa baydaa hadduu markaa naftaa ka baxdana jannada hore ka gelaya jannada hore ka gelaya camila qaliilan waujira kaiiran buu soo geli lahaa markaa nabigu waa u bishaaray nasiib baad leedahay islaamkii baa soo gashay ilaahay baa khayr kula doonay wa amara wuxuu amray an yactamira inuu cumraysto soo cumro maaha turruna hosaxa ood labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka adihi ilaa shariikan aadan ku daraynin cumradii saxdaheed oo iimaankaiy tawxiidkaheed hadda orad cumraystaa layihi falamaa qadima makata markuu maka galay warkii lismaqashiin madaxuu ahaayo la wada maqal oo ninkii cumrada naga soo aaday aaway ma hayno waa la qafaashay makiya meel walba gaadhay falamaa qadima makata qaala lahu qaa'ilun mid baa wuxuu ku yidhi asalowta umaamow ma ka noqotay diintiinnii diinta aabbaha iyo wixii dhaqankiinni ma ka laabatay ma maxamed baan raacday waxaasay ku hadaaqi jireen qaala wuxuu yidhi laa sabawta war xun wey sabawtu ma ahee walaakinii aslamtu waan islaamay maca rasuuliillaah rasuulka maciisa calayhi salaam ayaan muslim ahay oo saxaabadaan ka mid ahay idinka soo ma aha waaba carooday wuxuu wallahi bawalaa inaan soconayna rintiinni wallahi baan ku dhaartee inuu laa yatiyakum idin imaanaynin min alyamaamati dhulkii yamaamaha ayaan madaxda ka ahaa xabbatu xinda hal xabbo oo mur ah inaga imaan mahayo xataa yaadana fiiha ilaa burkaas iyo xindadaas uu idiin idmo rasuulullaahi sala allah aleh wasalam nabigaad ku xidhantihin buu yidhi raashinkii inagu soo deldalmi jiray xaggaa inaga imaan jiray yamaama bur dambe oo inaga imaanaya ma jirto ila ardu najdi buu ka yimid dhulkaasaga dhulbeereed wey marka wax dambe oo raashinoo inaga imaan ma laha asagaa aad leedahay miyaad raacday ilaa uu idmoo yidhaahdo u siidaa ood idan weydiisataan ood codsi u gudbisataan xoolahaas waa cunaqabatinaan ugu soo rogay buu yidhi islaamnimada fiiri iyo isbeddelkeeda iyo sidii walaha iyo iimaanka iyo maxabada iyo jeceelku mu'miniinta iyo dadkaas wanaagsan ay markaaba u raacayso cizada ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniinta iska leh walahana ayaga baa iska leh xadaanaa muxamed bnu muhanna qaala xadana abubakr alxanafi xadana cabdulmajiid bnu jacfar xadana saciid bn abi saciid almaqburi annahu samica aba hurayrata yaquul bacada rasuulu llahi sala allah aleh wasalam khaylan nabiga farda ayuu diray lahu isaga uu lahaa naxwa ardidajdi ciidankii uu nabiga xaggiisa ka socday ardulajdi baa loo diray fajaءa birajul yuqaal lahu humam bn ufaal alxanafi ayay keeneen sayidu ahli اlyamaama wasaaqa alxadiida bimidli xadiidi leyd lannahu qaal in taqtulnii taqtul daa damin baabu ijraai yahuudi bn xijaaz nimanka yahuudda oo laga kiciyo xijaaz wallah aclam bilah towfiq sala allah waslama ala نبينا maxamed